alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamed wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira baabka labiyo soddonaad ducaau qunuuti lwitri salaada witriga qunuuddeeda ducada lagu ducaysanayo ayuu sheikhu u baabaystay qunuudda witriga waxa weeyaan in la yidhaahdo allaahumma hdinii fii man hadayt allaahumma ilaahayow ihdinii ihanuunii fii man hadayta ciddaad hanuunisay jumladooda xaalaan ku jiro i hanuuni wacaafini ilaahu i bogsii ama wacaafini ilaahu masaa'ibka iyo dhibaatooyinka iyo xumaanaha iga daafac hadday igu sugan yihiin iga qaad hadday igu soo socdaan ayna ii imanna iga baaji oo iga celi fii man caafayt xaalaan ku suganahay kuwaad caafiday oo aad balaayooyinka iyo masaa'ibka ka daafacday ama xanuunnada aad ka bogsiisay xaalaan ka mid ahay watawallanii ilaahuw iga weli yeelo oo weli iga yeelo oo ii gargaar oo murahayga tawalli oo maamul yacnii igu kaalmee sida wanaagsan fii man tawallayt xaalan ku jiro kuwaad ka weli yeelatay oo aad weliga ka dhigatay oo murahooda aada tawalliday xaalan ka mid ahay iga weli yeelo wa baarik lii ilaahu ii barakee fiima actayta waxaad isiisay gudahoodana ilaahu ii barakee wa qinii shara maa qadayt ilaahu iga ilaali oo iga dhowr shara maa qadayt ay shara aladii qadayta waxaad qadartay ee xukuntay ee qadar ahaan aad u xukuntay sharkooda ilaahu iga ilaali fa innaka taqdii walaa yuqdaa calayk ilaahu adigu waxbaad xukuntaa laakiin adiga laguma xukumo innahu laa yadillu man waalayt innahu sha'niya laa yadillu ma dulloobaayo man waalayta kaad ka weli yeelataa aad adigu jeclaataa ee xidhiidhisaa ilaahow ma dulloobaayo walaa yacizu ma cisoobaayo cisi heli maayo iyo sharaf man caadayta kaad la collowdaa ay aladii caadaytah yacni fi dunya walaakhira midnaba cizi heli maayo tabaarakta rabbana wa tacaalayt tabaarakta ilaahow barakadaadiiyo khayraadkaagaa batay rabbanaa rabbigayow wa tacaalayta adiga ayaa korreeyey xadiidkani wuxuu ku saabsanaa qunuudda ayuu ku saabsanaa qunuudduna waa duco weeye erga qunuud macaani badan bay leedahay laakiin macnaha halkan looga jeedaa waa macnihii ducada ahaa weeye salaadda witrigii waa salaadda habeenkii la tukadee sunnaha ah cishaha dabadiisa laga bilaabo intaan waagu dilaacin laga gaadho intaa dhexdeedaa la tukadaa salaada cisho marka laga baxo laga soo bilaabo ilaa waagu intaanu dilaacin ayaa la tukadaa waa salaad sunno ah ragcadaheedu tiro isdheer tahay waxay noqon kartaa ragcad keliya waxay noqon kartaa saddex ragcadood waxay noqon kartaa shan yani wahalumajara sidaa u wada tirada ragcaduhu iskuma buuxaan ee waa tiro kala dhiman ragcad baana ugu yar saddex ragcadood haddii lagu witriyaysanayo ama saddexda oo xidhiidhsan oo ataxiyaad aanu u dhaxaynay isku furan ayaa la tukadaa bimacnaa sida maqhribka in loo ekaysiiyo ma aha salaadda maqhrib laba atixiyaad bay leedahay laba ragcadood marka la tukadaa la atixiyaadsadaa dabeedna waa la kacaa ragcad kalaa loo kacaa maqhribkii sidaa inay u ekaato salaada witrigu lama rabo xadiis baa diidaya uu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam salaadda maqhrib ha u ekaysiinina yacni witrigu waa inayna maqhrib u ekaan atixiyaadkaa dhexaa markaa laga saarayaa salaadda witriga ah marka hal atixiyaad keliya yeelanays saddexdii ragcadood way isku furan yihiin atixiyaad u dhexeeyaa ma jiro saddexda ragcadood oo isku sii daysan oo aan atixiyaad loo fadhiisanaya u dhaxaynin ayaa markaa aakhirka la atixiyaadsanaya dabeedna la salaamo noqsanaya sidaa waa loo tukadaa si labaadna waa loo tukadaayo waa in laba ragcadood marka la tukado la salaamo noqsado haddana ragcad kale la tukado marka majmuucii baa witri isku noqonaya marka salaadda witriga ah waa sunno mu'akada weeye madhabta xanafiyada la yidhaahdaa iyagu waxay qabaan salaada witrigu waa waajibba saddexda madhaboodee kale waa khilaafsan yihiin salaada witriga waxay u qabaan inay waajib tahay oo ruuxu hadduu ka tago ku dembaabayo madhabta xanafiyada qabta laakiin sida madaahibta badankooda ku tageen oo ah salaada witrigu inay tahay sunne mu'akada ayaa arjaxa oo qawisan waayo daliiladu saasay sheegayaan salaadaha waajibkiina kama badnaa shantaa kama badnaa hal calaya khayruha qaala laa ilaa an tatawac salaad shantaa salaadood ee faralka aan ahayn oo waajib inagu ahi ma jirto fi lyowm walleyla habeenkiiyo maalintii kasta salaad kaloo inagu waajiba biasli sharci oo aan shantaas salaadood ahayni ma jirto markii ninkii reer miyigaa nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi miyaa salaad kale oo faral isaaran tahay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaa an tatawac salaad kaleo ku saarani ma jirto laakiin haddaad sunnaysato way ku fiicantaa macnuhu dhacaya marka waa tatawuc salaadihii kale fi lyowm waleyla shantaas salaadood qura ayaa waajiba markaa salaadaha sunnayaasha laba ugu fadli badan waa salaada witriga iyo sunnaha subaxa ka horeeya ee labada ragcadood ah labadaas salaadood sunnayaasha kale waa ka fadli badan yihiin sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam marnaba kama tegi jirin hadduu neg yahay iyo hadduu socdaal yahay marnaba kama tegi jirine mar walba waa la iman jiray salaadda witriga ah iyo salaadda sunnahee subaxa ka horeeya salaadda witriga ah marka lala imanayo waxaa kaloo la sunneeyey ragcadda ugu dambaysa in la qunuudo marka xadiiskan baa ku soo arooray iyo kale xadiiskanna waa min xadiisi xasan ibni caliy saxaabiga soo wariyey waa xasan ibnu caliy waa inankii nabigu sala allahu alayh wasalam awowga ruma uu ahaa ee inantiisa faatima ay dhashay ayaa soo wariyey nebigu sala allahu alayh wuxuu xasan ibnu caliy baray ducadan in lagu ducaysto qunuudda witriga allahuma hdinii fi man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt ila aakhirihi xadiidkanna waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed iyo daarimi iyo xaakim ayaa soo wariyey iyo bayhaqi qadarkan walaa yacizu man caadaytna waxaa la gaara bayhaqi ayaa ziyaadiyey sheekh albani xadiidka waa taxsiininaya culamo kaleo quweeyeyna waa jiraan waxaa kaloo la soo wariyey in subaxii qunuuddiisa lagu akhriyo ducadan sidaas in la soo wariyeyna waa jirtaa waxay odhanayaan culammada qaarkood sida bayhaqi oo culammada shaaficiyada ka mida waxaa lagu xambaarayaa labadaba in lagu qunuudi jiray hadday subaxa tahay iyo hadday witriga tahayba ahlucilmi kale waxay sheegeen labada riwaayee sidaa ku soo kala arooray inaynay sinnayn oo ay kale xoog badan yihiin oo riwaayada xoogga badani ay tahay in sunnaha witriga qunuuddiisa in lagu akhriyo nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu baray marka riwaayada lagu soo warinayo salaad subax bay ahayd qunuuddeed qawi ma aha dacfaa ku jira saas aawoodee muctamadku waa inay qunuudda witriga ay ahayd waa duca ducadani duco geeso badan taabanaysa weeye ilaahay waxaa laga baryayaa hidaayo hanuunkuna waa waxaynu ugu baahida badannahay saas aawodee waa ducadeenna ugu badan oo salaadda markaynu tukanayno lafteeda waxaynu ku ducaysanaynaa hidaayo ihdina asiraata almustaqiim ilaah waddada toosan nagu hanuuni ragcad kastaynu tukanno waa ku jirtaa waxay culammadu yidhaahdeen ruuxu hanuunka waa uga baahi badan yahay cuntada iyo cabbitaanka waayo cuntada iyo cabbitaanka wakhtiyo gaaru u baahdaa saddex wakhti ama laba wakhti ama wax la mida laakiin hidaayada in ilaahay hanuuniyo ilbiriqsi kasta waa u baahan yahay masale kastana hidaayay u baahan tahay masale kastooo sharciya sida saxdaa in lagugu hanuuniyaa hidaayay u baahan tahay inagii soo maray ihdinii limakhtulifa fiihi min alxaq ilah waxaa la ysku khilaafay xaq ah igu hanuuni sida saxda ah marka baryada ilaahay hidaayo laga baryayo aad bay muhiim u tahay waxaa soo gelaya ilaahu hanuunka ii kordhi waxaa soo gelaya shay kastoo sharciya ilaahu sida saxdaa igu hanuuni waxaa soo gelaya ilaahow hanuunkaad i hanuunisay oo xaqa igu hanuunisay asal ahaan igu sug in hidaayadii ilaahay ku sugo in hidaayadii ilaahay u kordhiyo in mas'alo kastoo sharciya sida saxdaa ilaahay ku hanuuniyo saddexda arrin ba soo geliyaan wacaafinii fii man caafayt almucaafaa culammadu waxay yidhaahdeen waa dafcu suu waa xumaanta inuu ilaahay ka daafaco xumaanta laga daafacayana waxaa soo gelaya mid ku sugan inuu ilaahay ka qaado sida xanuun ama wax la mid ah hadday ku sugan yihiin inuu ka qaado midaan weli u imanna inuu ilaahay ka baajiyo labada mid waliba waa soo geliyaan watawallanii fii man tawallayt ilaahu iga weli yeelo yacnii mid weligaagaa iga dhig aad mawlihiisa tahay waxaa looga jeedaa tawalli khaas ah tawalligii waa tawalli caama iyo tawalli khaas ah ka caamka ah khalqigoo dhan buu ilaahay maamulaa ow arsaaqaa ow deberaa ow maamulaa ow nicmaynaya marka gaaladii xataa tawalliga caamka ah waa soo gelayaan tawalliga khaaska ah si gaara ilaahay wuxuu uga weli yeeshaa awliyadiis cidda mu'miniintaa buu ilaahay ka weli yeeshaa oo mawle u yahay waa mawlaahum ulkhaas isagoo u nicmaynayo arsaaqayo oo wilaayadii caamkaayd ay jirto ayuu haddana si gaara uga weli yeelanayaa oo u kaalmaynaya oo ugu gargaaraya wa baarik lii fiima actayt ilaahu ii barakee waxaad isiisay hadday xoog tahay hadday xoolo tahay hadday cilmi tahay hadday cibaado tahay hadday qurux tahay yani wax kastoo la siiyey baa soo gelaya oo wanaagsan fii actayt wax kastoo wanaagsan oo aad siisaa soo gelaya ama khayr adduunye ama khayr aakhiro wuxuu doonaba ha ku saabsanaaday barakaduna waa khayr daa'imah waa khayr joogto ah waxaa laga soo qaatay min albirka birka waa berkadda yani berkaddii waa sugantahoo biyaha ku jira waa biyo markaa waxa daa'imo sugan oo jooga marka barakadu waa khayraadka daa'imkaee joogtada ah ee faraha badan leh wax yar hadduu ilaahay ku barakeeyo dee barakada ilaahay aad iyo aad bay qaali u tahay wixii aad haysata ee lagu siiyo hadday xataa fara badan yihiin oo aan lagu barakayn dee nafcigeedu waa yaraanaya barakada ilaahay waa weynti wabaarik lii fii fiima actayt ka barakada bixiyana waa allah cid kale baraka ma bixiso wa qinii shara maa qadayt waxaad ilaahu qadartay sharkiisa iga dhowr maqduuraadka la qadaray ashyaada qaar baa shar yeelan kara marka waxyaalahu ilaahay qadaray waxooda shar leh sharkooda ilaahu iga dhowr oo iga ilaali waayo adaa wax qadara fa innaka taqdii walaa yuqdaa calayk adaa wax qadaraya adaa wax xukumaya adiga laguma xukumaayo xukunkaagana lama baajinayo lagamana daba tegaayo wallahu yaxkumu laa mucaqiba lixukmih cid xukunka ilaahay cirbinaysaa ma jirto cid ka daba tegaysaa ma jirto oo wax ka beddelaysaa ama baajinaysaa ama celinaysaa qadaaga ilaahayna waxaa loo qaybiyaa qadaa sharci iyo qadaa qadari qadaa sharci nusuusta waa ku soo arooray wa qadaa anlaa tacbuduu ilaa iyaah waa qadaa sharci qadaa qadarina waa jiraa faqadaahuna sabca samaawaat alqada walqadar marka leeyahay waa qadaagii qadarigaah inahu laa yadilu man waalayt ilaah uma duloobaayo damiirku waa damiiru shani ina shana arinku laa yadilu man waalayt ma duloobaayo kaad ka weli yeelataa ee aad xidhiidhisaa ma duloobaayo haddii xataa la imtixaano macnaheedu maaha inuu duloobay waxaa dhici kartaa qof markaa weli ilaahay ah oo ilaahay jecel yahay haddana masaa'ib in lagu imtixaanaa dhici karta hadday xanuunno tahay hadday dhibaatooyin tahay hadday ubad la'aan tahay hadday markaa ubadku inay ka dhintaan tahay hadday tahay faqri iyo caydhnimo inay la kulanto hadday tahay hadday tahay inuu xataa yani waxaw gaajo inuu dhinto kolay ku tahay laakiin imtixaanka caynkaasee la imtixaanaya macnaheedu ma aha inuu dulloobay maaha masaa'ibta iyo dhibaatooyinkaas ku dhacayana darajaad baa sare loogu qaaday waayo dadka qaarkood masaa'ibtaa loogu nicmeeyaa dadka qaarkoodna nicmooyinka masaa'ib ku noqda qad yuncimu llahu bilbalwa wain cadumat wayabtali illaahu bacd alqawmi binnicami dadka qaarkood ilaahay wuxuu ugu nicmeeyaa musiibooyin walow musiibadaasi haba weynaataba e musiibooyin buu ilaahay ugu nicmeeyaa markaasuu sabraa markaasuu ixtisaabaa markaasuu ku gaadhaa darajaad caaliya waxaa dhici kartaba xanuunno khatar inay haleelaan ou darajaad caaliya ku gaadho fi daahir waxay moodayaan dadku inay tahay ruuxani ruux markaa waxa weeye dhiban oo iska liita ya laakiin ilaahay agtiisa kuma liitee ilaahay waa jecel yahay wuxuuse imtixaanka iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka loogu salliday si darajaad koreeyo uu gaadho wayabtali illaahu bacda alqowmi binnicami dadka qaarkoodna ilaahay wuxuu ku imtixaanaa nicmooyin buu ku imtixaanaa marka nicmadii baaba masaa'ib ku noqota waxaa dhici karta dadka qaarkood marka faqriga iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin inay ilaahay caabudaan marka nicmooyin adduunyo la siiyo loo ballaadhiyana waxaa dhici kartaa inay cibaadadii iyo taacadii ka tagaan oo guul ya iyo aakhira seeg ay ku dhacaan kibir iyo qooq ay ku dhacaan kaa waxaa loo qaadan lahaa inaanu dhibta iyo masaa'ibka iyo faqriga inaanu ka bixin baa u fiicnaan lahayd waayo adduunyadu waa wakhti yaroo kooban waana laga tegayaa sacaadada baaqiga ahee joogayse marnaba aan tegaynin ee daa'imaysa inuu liibaano baa uga fiicnayd adduunyada wakhti yar inta yare uu joogo inuu liibaan adduunye helo liibaan aakhira inuu helaa uga fiicnay marka in masaa'ib lagu sallidaa macnaheedu ma aha inuu dulloobay maaha ama inaanu ilaahay jeclayn maaha idaa axaba allahu qawman ibtalaahum markuu ilaahay qolo jeclaado waaba imtixaanaa ya jacaylkaaba imtixaanka keensanaya jacaylka ayaa imtixaanka keensanaya ruux baa waxay yidhahdeen culammadu ruux buu ilaahay doonaa darajo sare inuu jannada ka geliyo camalkii ruuxuna waa gaaban yahoo derajadaa kuma gaari karo waa derajo caali ah siuu haddaba ilaahay derajadaa u gaadhsiiyo masaa'ib buu ku imtixaanaa ilaa darajadii laga gaadhsiinayo ya ilaa derajadii laga gaadhsiinayo walaa yacizu man caadayt ilaahu ma cisoobayo kaad la collowdaa walow adduunyada haba la siiyo awood ha la siiyo madaxnimo si kasta ha u calanwalleeyo ha waalwaalo mar hadduu ilaahay la colloobay cizi heli maayo waxyaalaha qaarkood oo muuqaalka uga muuqda inay cizi tahay cizi ma aha waayo dulli abadiyay u sababaysaa ya dulli abadi ah ayay u sababaysaa waxaana dembigiisaa ku sii badanaya dembigiisii ayaa sii kordhaya oo si ay dembigii u farabadsadaan ayaa in ladnaanoo adduunyo la siiyey marka muuqaalka ciziba ha u ekaatee cizi xaqiiqiya ma aha walaa yacizu man caadayt tabaarakta rabbana wa tacaalayt ilaahu adaa barakoobo khayrkaagu farabatay batay wa tacaalayta adiga ayaa korreey ilaahay qadar ahaan iyo sharaf ahaanba waa u korreey daat ahaanna ilaahay waa u korreeyaa waa ka nasahan yahay nuqsaanta iyo xumaanaha iyo khalqiga shabaho iyo ceebaha ilahay waa ka nasahany waa ka dheeriye xadiika boqol iyo toddobiyo toban xadiikaa hore wuxuu ahaa boqol iyo lixiyo toban waa xadiiska qunuuda xadiiskanna waa boqol iyo toddobiyo toban allaahumma inii acuudu biridaaka min sakhatik allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu waa magan galay biridaaka raalli magan galay min sakhatika cadhadaadaan ka magan galay wa bimucaafaatika difaacaaga aad markaa cid ka daafacdo xumaanta iyo masaa'ibka iyo dhibaatooyinka ayaan magan galay min cuquubatik ciqaabtaadaan ka magan galay aad cid ciqaabto wa acuudu waa magan galay bika adaan ku magan galay minka wax xaggaaga qadar ahaan uga soo fulay oo aan karaahiyaysanayaan ka magan galay waayo wax kastaba ilaahay baa abuuray wax kastoo dhacayana ilaahay baa qadaray marka adaan ku magan galay waxaan kaa magan galay wax xaggaaga ka soo fulaya khalqan wa iijaadan wa qadaran wa qadaa'an oo aan karaahiyaysanayaan ka magan galay yani ama dhibaatooyina ama dhib ah ama wax la mida ah. laa uxsii hanaa'an calayk ilaahay uma koobaayo hanaa'an ammaan koobi maayo calayka korkaaga aan ku ammaano ma koobi karayo anta kamaa ahnayta calaa nafsik adigu waxaad ku sugan tahay sidaad isku ammaantaad ilaahu ku sugan tahay ya waxaad ku ammaanan tahay wixii aad isku ammaantaad ku ammaanantahay xadiidka sidan lagu soo wariyey waa min xadiidi cali bn abi aalib waxaanuu sheegayey kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu fii aakhiri witrihi allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatik ilaa aakhirka xadiiska laga gaadhay rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku odhan jiray gebagabada witrigiisa wuxuu ku odhan jiray allaahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika ilaa xadiiska laga dhammeeyo xadiiska waxaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey tirmidi waxau yidhi xadiisku waa xasan nawowina wuxuu yidhi yani saddex ka miduu sheegay asxaabu sunanka dabeedna wuxuu yidhi waxay ku soo wariyeen biisnaad saxiix aw xadiidkani si kale waa ku soo arooro xadiiskii caaisha inuu soo maray ee sujuudda ducada lagu ducaysanayo in nebigu ducadan lafteeda sujuudda ku akhriyey oo ku ducaystay kaa waa soo maray kanna waa mid kale oo sheegaya witriga aakhirkiisa inuu ku qunuudi jiray nebigu sala allahu aleyh wasalam xadiidka boqol iyo siddeed iyo toban waa ahar maaha xadiis marfuuc oo nebiga qowlkiisiiya maaha calayhi asalaatu wasalaam ee cumar bnu khadaab ba qunuuddii ducadan ku ducaystay wa mawquuf calaa umar sida shiikha laftiisu caddaynaya waxaa la soo wariyaa qunuudda witriga iyo qunuudda subaxa labada mid walba waa laga soo wariyey cumar bnu khadaab ducadan inuu ku ducaystay salaaddii subaxna inuu ku qunuuday waa la soo ducadan inu akhrin doono salaadda witrigana inuu ku qunuuday waa la soo wuxuu cumar ku ducaystay qunuuddii witriga allaahumma iyaaka nacbudu walaka nusallii wanasjud allaahumma ilaahayow iyaaka nacbudu adoo quraannu ku caabudaynaa walaka nusallii adoo quraannu kuu tukanaynaa wanasjudu adoo quraannu kuu sujuudaynaa wa ilayka nascaa wanaxfid adoo qura ayaan u rooraynaa daacadaada oo ku dadaalaynaa wanaxfidu aannu u degdegaynaa daacadan adiga ku ateecayno iyo cibaadadan ku caabudayno narjuu raxmatak waxaan rajaynaynaa naxariistaada wa nakhshaa cadaabak waxaan ka baqanaynaa cadaabkaaga ina cadaabaka bilkaafiriina mulxiq ina cadaabaka cadaabkaagu bilkaafiriina mulxaq iyo mulxiq labada waa loo dabdiyaa bilkaafiriina mulxiq gaalada waa haleelayaa oo laxiqa iyo alxaqa oo waxyaalaha facila iyo afcaala ay isku macnaha tahay mulxiq bimacnaa laaxiq culamada qaar waxay fadilaan hoosdhigga cadaabkaagu gaalada waa haleelayaa haddii mulxaq la yidhaahdana waxay noqonaysaa waa la haleeshiinayaa laakiin labada weji bacdu ahlicilmi waxay yidhahan waxa fiican xada in la hoos dhigo allaahumma ilaahayow innaa nastaciinuk annagu waa ku kaalmo weydiisanaynaa wanastakfiruka waa ku dembidhaaf weydiisanaynaa ee noo dembidhaaf wanunii calayka alkhayr waa ku ammaanaynaa korkaaga alkhayra ay bilkhayri khayr baanu kugu ammaanaynaa min baabi nasci alkhaafid walaa nakfuruka kaama kufrinayno oo yacni ma dafirayno nicamkaaga kafara markay toos loo gudbiyo waxay noqonaysaa macnaa jaxado in la tadmiiniyo ama yacni la yidhaahdo xadfiyo isaal baa lagu sameeyey walaa nakfuruka ay walaa nakfuru bik adiga kaa gaaloobi mayno kaa kufrin mayno ama walaa nakfuruk yani ma dafirayno kuma dafirayno nicamkaagana dafiri mayno e waa qirsannahay waa ku rumaysannahay nicamkaagana waa ka shukri naqaynaa wanuminu bik ilaah waa ku rumaynaynaa wanahdacu laka waa ku dulloobaynaa adaan isu kaa dullaynaynaa wanakhlacu man yakfuruk waa ka tegaynaa oo waa ka beri noqonaynaa cidda kaa kufrida ama ku dafirta aarkan saynu soo sheegnay waa mawquufun calaa cumar hadalkii nebiga maahee waa ducadii cumar ku ducaystay witriga waxaana soo wariyey bayhaqi ayaa ku soo wariyey fi sunan kubraa duruq kala duwan baana laga soo wariyey sheekh albaani wuxuu odhanaya sanadkiisu waa saxiix culamo kalena waa saxiixiyeen haddaba goorta qunuudda witriga la akhrinaya waa goorma ma marka rukuucda laga tooso weli aan la sujuudinba mise waa marka qiraa'adii akhrinta la dhammeeyo la doonayo in la rukuuco ayaa qunuudda witriga la akhrinaya laba qowl baa ku jira axaadiista qaar waxaa ku soo arooray goorta qunuudda lala imanaya inay tahay qabla rukuuc qunuudda witriga la qunuudaayo witriga ka hor in qunuudda la samaynayo qiraa'adii marka la dhammeeyo ducadii lagu xidhiidhinaya sidaasi waa jirtaa waana weliba sida sii qawisan weeye sida kale lafteedana saxaabada qaar baa sameeyey oo qunuudda witriga bacda rukuuc yacni nebiga yaan laga hayne waxaa laga hayaa asaxaabta ah, qaarkood baa laga hayaa oo saxaabadu labada mid walba waa sameeyeen inay qabla rukuuc witrigii ay qunuudeen rukuucda ka hor iyo inay rukuucda kadib qunuudeen labaduba waa jirtaa labaduba waa jirtaa iyaday weliba ta kale sii fadilan tahay laakiin dadku markaa waxaweyn yani tan kale haddii ayna garanayn ilaa intay ka baranayaan in loo tartiibiyo oo loo sheego ayaa haboon oo iyadaan loo sheegin aan layska samayn si aan khalal uga iman haddii lais yidhahdo fitna ka imanaysana in lagu kaaftoomo ta macruufkee la yaqaan markaa ducooyinka witriga lagu ducaysanayo ducooyinkaasaa ka mida tan maxaa loogu daray haddaynay mar xadiiskii nebiga ahayn tan cumar waxay yidhaahdeen culammadu maadaama cumar ku qunuuday oo salaada subax inuu ku qunuudayna waa soo aroorto waa ka sugan tahay qabli iyo bacdiba qabla rukuuc inuu ku qunuuday cumar waa ka soo aroortay bacda rukuuc inuu ku qunuuday salaada subaxna waa ka soo aroortay qunuudda witriga inuu ku qunuudayna waa ka soo aroortay sheikhuna hadda wuxuu usoo qaatay qunuudda witrigu usoo qaatay sida saxiixana nebiga sala allahu aleyh wasalam qunuudu salaada subax ku gaar yeelay oo uu daa'imay oo salaadda subax uu ku gaar yeelay uuna daa'imay ma jirto ama xadiidka lagu soo wariyee sheegaya maa zaala yaqnutu xataa faaraqa addunya sanadkiisa waxaa ku jira abu jacfar araazi baa ku jira aarka muxadisiintuna waxay dhahen waa daciifu lxifdi oo xifdigiisu waa daciif saas aawadeed mid nebiga sala allahu aley wasalam ka sugan ma aha dawaamkaa qunuudda subax u daa'imay laakiin saxaabada qaarkood inay qunuudeen waa jirtaa saxaabada qaarkoodna inay istinkaareen oo diideen ay bunaya muxdath iyaduna waa jirtaa sida saxiixaana salaadaha faralka ah qunuuddii nawaasisha ayuunbuu nebigu qunuuday calayhi asalaatu wasalaam waxaa ku sugan ducadan qunuudda ee cumar towxiid buu ku bilaabayaa uu ilaahay waxidayo acmaasha khayrka ilaahay ula imanayo hormarinayo kadibna waxa weeye waxaa ku xiga baryada uu ilaahay baryayo allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka wanusni calayka alkhayr taqdiim iyo ta'khiir in qaar ku samaynayaana waa jiraano allahuma inii nastaciinuka hormarinaya riwaayaadkaa kala duwan qunuudda witriga miyaa la joogtaynayaa oo sannadoo dhan salaad kastoo witriyoo la tukado miyaa la qunuudayaa ma ta rabadaantay ku gaar tahay ma nuska dambay ku gaar ramadaan ma xilliyada qaar oo aan muxadad ahayn baa la qunuudaya xilliyada qaarna waa laga tegayaa culammadu waxay ka leeyihiin aqwaal kala duwanoo madaahib kala duwan bay taa ka bacdu ahlicilmi qunuudda witriga way joogteeyeen fii jamiici asana oo mar walba way qunuudayaan witr kasta culammada qaarkoodna waxay yidhahen xilliyada qaarna waa lala imanaya xilliyada qaarna waa laga tegayaa oo inaan la daa'imin waxaa caddaynaya dee axaadiista lagu soo wariyey waa kooban tahay haddii waxa weeye shay joogta a ah tahayna axaadiis badan baa ku iman lahayd qawliya ficliba ha ahaatee qawliya ficliba bacdina waxay yidhaahdeen nuska dambe ee ramadaan ayaa lala imanaya qunuudda witriga waa siday shaaficiyadu maraan waxay cuskanayaan asar saxaabada qaar ka soo arooray oo yani nuska dambe in gaalada la habaari jiray ducada cumarna weliba waxaa ka mid ahayd waan inoogu soo darina qayb habaara oo gaalada la habaarayo ayaa markaysaga ku jirta marka calaa kulli xaal inaan la joogtayn oo daa'im laga dhigin ayaa marka waxaan yani fiican aan wakhti walba witriga la tukanayo aan lagu qunuudin ay noqoto xilliyada qaarkood ama ha ahaato yani wakhtiga ramadaanta ama ha ahaato markaa nuska dambe ama ha ahaato qaybo marka wakhtiga ka mida in la qunuudo witrigii qaarna aan la qunuudin saddex iyo soddon baabka ah addikru caqiba asalaami min alwitri dikriga ilaahay la xusayo salaamta dabadeed marka witriga laga salaamo naqsado xuska ilaahay la xusayo ayuu u baab yahay witrigii marka laga baxo salaaddii witriga ahayd ama ramadaan ha ahaato ama ramadaan iyanay ahaane waxaa la odhanayaa dikrigan wuxuu odhanayaa markuu witrigii ka baxo ka salaamo naqsado subxaana almaliki alquduus waxaa xumaan ka nasahanoo ka dheer boqorkii alquduus ahirna ee xumaanoo dhan ka nazahna alaaa maraat saddex goor buu ku celinaya subxaana almaliki alquduus subxaana almaliki alquduus subxaana almaliki alquduus wahaalisatu yajharu biha marka saddexaad saruu codka u qaadaya oo waa la jahraya wayamuddu biha sawta codkiisana waa jiidayaa yaquulu xaaluu odhanayo rabbi almalaa'ikati waaruux intaasuu ku sii darayaa marka saddexaad yacni labada gooree hore ku dari maayo rabbi almalaa'ikati waaruux laakiin marka saddexaad buu ku darayaa rabbi almalaa'ikati waaruux ku daraya xadiiska saa lagu soo wariyey waa min xadiisi cabdiraxmaan ibni abza saxaabiga la odhan jiray cabdiraxmaan ibni abza ayaa soo wariyey waxaana soo saaray nasaa'i ayaa soo saaray iyo daara qudni ayaa markaa soo saaray sanadkiisuna waa saxiix marka waxaa laga qaadanayaa marka salaada witriga laga salaamo naqsado in markaa dikrigaa la odhanayo ayaa laga qaadanaya baabka afar iyo soddon ducaau waalxusni ducada hamiga iyo murugada xadiidka boqol iyo labaatan wuxuu odhanayaa allaahuma inii cabduka wabnu cabdik allaahuma ilaahayow inii anigu cabduka addoonkaagii baan ahay wabnu cabdik kii addoonkaagu dhalay ayaan ahay ibnu amatik addoontaadu kii ay dhashay ayaan ahay naasiyatii biyadik fooddaydu waxay ku sugantahay gacantaada yacni adaa igu tasarufaaya adaa awood markaa ila imaamulaya yani saa doontaad ii gelaysa xaggaa doontaad ii jiidaysa maadin fiya xukmuk maadin fiya waxaa igu soconaya oo igu fulaaya xukmuka xukunkaagu waxay ka dhigan tahay xukmuka maadin fiya yani xukum kale igu furi maayo xukunkaago qura igu furaya cadlun fiya qadaauk yani qadaagaaga iyo yani xukunkaagu qadariga ahi yani cadaalad buu igu yahay yani marka xukunkaa qadaagaaga yani marka cadaalad buu igu yahay yani xukunkaaga qadariga ahina oo bimacnaa sidaad ii qadartaba dulmi ma aha waa cadli haddaad masaa'ib markaa igu dhacaan iyo hadday dhibaatooyin igu dhacaan iyo hadday wax kale igu dhacaan yani waxaweye dulmi ma aha waa cadaalad as'aluka bikulli ismin huwa lak as'aluka waa ku weydiisanayaa bikulli ismin magac kasta ayaan kugu baryaa kuu weydiisanayaa magacaasoo huwa laka adiga kuu sugnaaday baan kugu weydiisanaya kugu baryaya magacaasoo samayta bihi nafsak aad ku magacawday daatadaada ku magacawday magac kastaad isku magacawday baan ilaah kugu baryaya waa tawasul ilahay asmaadiisii lagu tawasulayo lagu baryaayo aw anzaltahu fii kitaabik ay waanzaltahu awdaa hore waa bimacna alwaaw awdu litaqsiim maaha taa hore haddii la yidhahdo waa litaqsiim waxaa ka dhalanaysaa in asmaada ilahay u qaybsamaan qaybu isku magacaabay iyo qaybaanu isku magacaabinee kitaabka ku soo dejiyey iyo qaybaanu isku magacaabin oo khalqiga qaar baray iyo qaybaanu isku magacaabin ou cilmulgheybka kula gaar noqday marka macnahaasi wuxuu noqonayaa macno faasida markaas marka awda hore waa in la waa liljamci bimacna waaw aw anzaltahu wa anzaltahu baa macnuhu dhacaya aad ku soo dejisayna intaad isku magacowdaad haddana ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga aw callamtahu ama waxaad bartay axada min khalqik intaad isku magacowday ayaad cid khalqigaaga ka midana bartay aw ista'harta bihi ama waxaad kula gaar noqotay bihi isaga fii cilmi alghaybi cindak cilmulghaybka agtaada ku sugan cilmulghaybkaaad kula gaar noqotay xaaluu cilmulghaybkaasi agtaada ku sugan ayaad kula gaar noqotay ama cindaka lagu camal siiyo aad kula gaar noqotay fii cilmilhaybka aad kula gaar noqotay cindaka adiga agtaada aad ku gaar yeesho kula gaar noqotay inta isku magacawday baad cilmulghaybka kula gaar noqoto cid khalqiga ka midaba ah maad barin ilaahay oo asmaadoodoo dhan magacyadaadoo dhan baan kugu baryaya waxaan kugu weydiisanayaa an tajcala alqur'aana rabiica qalbii inaad ka yeesho qur'aanka qalbigayga gugiisa aad ka yeesho yani qalbigaygu wuxuu ku doogsado oo ku farxo aad ka dhigto wa nuura sadri aad ka yeesho nuurka laabtayda wa jalaa'a xusnii inaad qur'aanka ka yeesho murugadayda waxa markaa iga faydaya aad ka yeesho wa dahaaba hami hamigaygu waxuu ku tegayo inaad qur'aankaaga ka yeesho xadiidka sidan lagu soo wariyey ee ducada hamiga iyo hamiga sheegaya waa min xadiisi cabdulahi bn mascuud saxaabiga soo wariyey cabdullahi bn mascuud baa la yidhahdaa wuxuu yihi nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi maa asaaba axada qatu hamun walaa xasan hamina ma haleelo murugana ma haleesho ruuxnaba oo deedna uu yidhaahdo allaahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika ila aakhirihi yacni ducadaas uu akhriyo oo ilaahay ku baryo ila adhab allahu caza wajalla hamahu wa abdala makaana xusnihi faraxa ilaahay wuxuu ka tegsiiyaa hamigiis meeshii murugadana wuxuu ugu bedelaa farax buu ugu bedelaa farax ayuu ugu bedelaa marka xadiidkan waxaa soo wariyey imaam axmed wakhayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya wuxuu ihi waa saxiix calaa sharti muslim waa xadiis saxiixa buuri marka ducadan waxay koobsanaysaa tawasul ilaahay magacyadiisii lagu tawasulaayo rabbi lagu baryaayo ilahay eh, magacyadiisi lagu baryayo ilaahay baa lagu baryaya magacyadiis haddaba xadiiskani wuxuu kaga duwan yahay axaadiis badan baa tawasulka magacyada ilahay lagu tawasulaya wax ku soo arooreene magacyadii ilaahay oo dhan baa la camima as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak waana layna amray ilaahay in lagu baryo magacyadiisa walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilahay waxaa u sugnaaday magacyo wanaag badan ilaahay barya oo magacyadaa wanaagga badan ku barya magacyadaa wanaagga badan ku barya markaa ruuxa sidaa ku ducaysta ilaahay waa ka tegsiiya hamiga iyo murugadaba ilaahay waa ka kaxeeya waxaa xadiidkani ku tusinaya waxaa ka mid a in qadaaga ilaahay dhammaan wada cadaalad yahay waa ku tusinaya wuxuu kaloo xadiidku ku tusinayaa inuu ilaahay addoommada ku tasarufaayo xukunka ilaahayna ku fulayo wuxuu ku tusinayaa xadiidku in waxawey asmaada ilaahay ay ka mid yihiin qaaruu ilaahay la gaar noqday oo cilmulgheybka kula gaar noqday oo khalqigaba cidnaba aanu ka barin marka asmaadu inayna ku koobnayn sagaaliyo sagaashan baa laga qaadanayaa magacyada ilaahay sagaaliyo sagaashan inay ka badan yihiin ayaa xadiisku daliil u yahay xadiiska boqol iyo koob iyo labaatan wuxuu xadiiskanna sheegayaa in lagu ducaysto allaahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan ilaahow adaan ku magan galay waxaan kaa magan galay hamiga iyo murugadaan kaa magan galay waalcajzi waalkasal waxaan kaa magan galay cajsiga yacnii aan wax awoodi waayo waalkasal waxaan kaa magan galay caajiska aan caajiso oo aan markaa nashaad iyo firinfircooni waayo inaan waayo firinfircooni baan kaa magan galay maxaa u dhexeeya cajsiga iyo kasalka cajsigu waa awood la'aan oo wax awoodi waayo oo qudro uu ku sameeyo uu waayo kasalkuna waxay tahay awooddii waa hayaa laakiin wuxuu ka wahsanayaaba inuu sameeyo isagoo kari kara oo qudradii ay xaasil tahay ayuu haddana wahsanayaa marka wahsigaana waa kaa magan galay walbukhli waxaan kaa magan galay bakhaylnimadaan kaa magan galay oo xoolihii inaan markaa ku bakhaylo oo xuquuqdii waajibka ahayd ka bixin waayo haddii shay waajibah oo ruuxa ku waajibay maal ahaan uu bixin waayo waa bakhaylnimo hadday zakaatulmaal tahay hadday zakaatulbadan tahay hadday nafaqaadka ku waajibay tahay haddii marka infaaqii jihaadku markuu ku waajibay ay tahay yani kullu daalika shay kastoo ku waajibay ruuxu hadduu marka hakradoo bixin waayo hadday tahay martisoorkii marti hadday usoo hoyato yani cala alqowl marka lagu socdo inay waajib tahay diyaafadu waxay noqonaysaa bukhli bay noqonaysaa deeqsinimaduna waxay noqonaysaa dee in marka xuquuqdii tii waajibka ahayd ee tii sunna ahaydba in lala yimaado ayay noqonaysa oo waajibaadkiina la bixiyo yani xoolihii markaa wixii ku waajibay ama waajibaadkii maaliga ahaa waxyaalaha qurubaadki iyo wanaagyaalkana in aad markaa looga faa'iidaysto in marka lagu bixiyo xoolihii oo khayrka lagu bixiyo oo deeqsi lagu noqdo waalbukhli waljubni waxaan kaa magan galay jubniga jubniguna waxa weeye shay yani waajiba hadduu qofku markaa waxaa weeye ku kici waayo oo marka waxayan ka bao jihaadkii oo kale uu ka bao hadduu ku waajibay wuxuu noqonayaa jubni yani waxa weeyaan shay kasta oo ku waajibay oo baqasho uu baqanayo uga tegey waxay noqonaysaa jubnigii ayay noqonaysa jubnigii ayay noqonaysa marka labadu way isshabbahaan sida la daray waxay tahay midna naftiibuu markaa dhowranayaa si u ilaashado yani uga tegayaa wax saaran midna maalkii ayuu marka waxa weye dhowranaya ilaashanaya yani midna naftii buu lexejeclaysanaya midna maalkii buu lexejeclaysanaya marka labada saasaa la isugu daray wa dalaci dayn waxaan kaa magan galay culayska daynkaan kaa magan galay dalac aslahaan waxaa la yidhaahdaa qalloocaa la yidhahda waxaa loo jeedaa culayska daynku leeyahay baan kaa magan galay waayo qofka haddii daynkii marka waxa nucuskado waxa markaa toosnaantii iyo waxaasoo dhan bay marka ka eelinaysa yani waxa weeye wuxuu ku bixiyana waayo marka culayska deynka ayaan kaa magan galay wakhalabati rijaal yacnii raggu dirqintooda iyo khasbidooda iyo inay iga gacan sarreeyaan oo idhibaan ayaan kaa magan galay waxaa laga tilmaamayaa cid dulmida inuu ilaahay ka badbaadiyo dulmi inuu ilaahay ka badbaadiyo xadiidka sidan lagu soo wariyey waa min xadiisi anas waxaanuu sheegayey nebigu sala allahu aleyh wasalam ducadan ayuu fara badin jiray kaana rasuul sala allahu aleyh wasalam yuksiru min hada adducaa anas wuxuu u shaqayn jiray nebiga sala allahu aleyh wasalam oo khaadimkii nebigu ahaa yacni toban sano wax ku dhow buu u shaqaynayey sagaal sano iyo dhowr bilood buu nebiga u shaqaynayay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu yidhi waxaan ka maqli jiray isagoo ducadan badinaya allaahuma inii acuudu bika min alhami walxasan walcajzi walkasal wاlbkhl wاljubn wadalac اdayni wahalabaة الrijaal xadiiskana waxaa soo wariyey yani bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey marka waxaa laga qaadanayaa in la farabadiyo ducada sidaan lagu ducaysanayo xadiiska kuma sugna marka hamiga iyo hamiga sidan ku ducaysta iyo murugadu jirto laakiin maadaama ilaahay laga magan gelaayo hamigii iyo hamigii iyo markaa murugadii ayuu markaa munaasabadan shiikhu la soo doontay oo uu ku daray yani ducada laga ducaysanayo yani usaa ugu daray marka ruux waxa weeye isagu mar walba wuxuu u baahan yahay baryada ilaahay buu u baahan yahay marka baryada ilahay waa in la farabadiyaa xaal walbana ilaahay la baryaa ducaaulkarbi kurbada iyo dhibaatada ducada lagu ducaysanayo wakhtiga kurbada ayuu u baabaystay xadiiska ducada lagu ducaysanayo wakhtiga kurbada waxaa ka mida ah in la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaaha ila allaahu mid la caabuda xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allahu qura in la caabudaa xaqa alcadiimu alxaliimu allahaasoo alcadiimu kii weynida badnaa ahaaday alxaliimu kii dulqaadka badnaa ahaaday laa ilaaha ila allaahu mid la caabuda xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq allahaasoo rabbulcarshi carshiga u rabbiga ah oo carshiga u saaxiibka ah carshigaasoo alcadiimi weynida badan alcadiimu allaahu ayay sifo ka tahay haddii la gudo alcadiimi haddii la yidhaahdo lahoos dhigana carshigay sifo ka tahay xagga dabdiga laakiin sida saxiixa ahi alcadiimi inay ahayd baan filaya laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim laa ilaaha ila allaahu eh, mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu allah mooyaane allahoo keliya xaq lagu caabudaa rabu asamaawaati wa rabu alardi wa rabu alcarshi alkariim allah buu sifo ka yahay rabusamaawaati allahaasoo rabusamaawaati cirarka u rabbi ah oo cirarka leh oo abuuray oo mulkiya oo maamulaya wa rabbuulardi dhulkana u rabbiga ah wa rabbuulcarshi carshigana u rabbiga ah carshigaasoo alkariimi kii sharafta lahaa ahaaday xadiidkan saxaabiga soo wariyey waa cabdullaahi bni cabbaas ayaa soo wariyey waa min xadiisi cabdillaahi bni cabbaas weeye can ibni cabbaasin ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana yaquulu cinda alkarbi laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliimu ila aakhirih cabdullahi ibni cabbaas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam odhan jiray wakhtiga kurbada ama dhibaatada laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim yacnii inuu markaa dikrigan odhan jiray ama ku ducaysan jiray riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan kaana yaquulu cinda alkarbi qaarkoodna waxay sheegayaan kaana yadcuu cinda alkarbi wuxuu ahaa mid ku ducaysta marka kurbada iyo dhibaatada inuu sidan yidhaahdo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey ziyaada ku soo aroortay kutubaha qaarkood sida adabulmufradka allaahuma asrif cannii sharah yani ziyaado saasa laakiin ziyaadada waxay yidhaahdeen culammada qaarkood ma asixin xadiisku intaas inoo qoran ayaa saxiixa in la odhanayo wakhtiga kurbada marka alcadiim saynu sheegnay haddii godaal loo xarakeeyo shaarixu godaalkaabu mala u xarakaynayaae waxay noqonaysaa in allah laga sifaynayo allahaasoo alcadiimu weyni badan ilaahay weynida badnaa ahaaday laakiin sida kale hadduu dabdigu noqdo oo alcadiimi ay noqotana carshiga sifadiisa ay noqonaysa alkariim baa la mida haddii waxa weeye markaa eh, sida inoo qoran aan filayo dabdiga saxda inay tahay alkariimi ay noqoto carshigaa laga sifaynaya haddii la hoos dhigo haddii la godana allah baa laga sifaynaya laakiin wuxuu ku saxan yahay in sha allah alkariimi waxa isweydiin leh haddaba ducaa xadiisku sheegayaa inuu nebigu ku ducaysan jiray xaggee ducadu kaga jirtaa waa tawxiid lagu celcelinayo saddex goor asmaadii ilaahay wax ka mida la sheegaayo rabbi la ammaanayo su-aasha caynkaasa waxaa la weydiiyey a'immadii hore imaam ka mida oo qarnigii labaad noolaa oo sufyaan la odhan jiray baa la su'aalay markaasuu ducadu meeday baa lagu yidhi dabeedna wuxuu yidhi ammaanta ilaahay la ammaanayo ayaa macno ahaan duca ah miyaad maqal buu yidhi shaacirku inuu yidhi idaa ahnaa calayka almar'u yowman kafaahu min tacarudihi athanaa'u hadduu shakhsigu maalin ku ammaano ammaantu ku ammaanaa kaaga filanba inuu ku baryo oo ku yidhahdo wax isii ammaantaa ka dhigan baryadii ka dhigan oo cidda markaa cid wax ka doonaysaa dee inay ammaantaa la yaqaanaa masalan hadduu markaa ku yidhaahdo qof aabbahaa deeqsi buu ahaa reerkiinnu deeqsiin bay ahaayeen sidan bay ahaayeen wanaagooda sidan baa ka mida dee marti inuu yahay oo wax kaa rabo ayaa macnahaan laga fahmaya walilaahi almasalu aclaa marka ammaanta ilaahay la ammaanayo iyo tawxiidka ilaahay la keliyeynaayo iyo magacyada ilaahay ee la sheegaayo iyo ammaanta la ammaanaayo ayaa macna ahaan duca ka ah ducadii marna waxay noqotaa duco sariixa oo ducanimada ku cad marna waxay noqotaa eh, duco aan markaas sariix ku ahayn ducanimada alkariim lafteeda wuxuu marayaa shaarixu inuu yidhi waxa waxawa sifatun lirab marka calaa haada waxay noqonaysaa alkariimu in la godo ay noqonaysa haddii sifatu rab ay tahay taasna waxa weeye eh, bal waynu sii egi doonaa kutubta usuusha ah siday u dabdisan tahay baynu inshaa allaahu sii hubsan doonnaa eh, xadiidka ducooyinka kurbada waxaa ka mid a in la yidhaahdo allaahumma raxmataka arjuu allaahumma ilaahayow raxmataka arjuu naxariistaadoo keliyaan rajaynayaa falaa takilni ilaa nafsii ha igu eegin naftayda ha igu eegin darfata cayn yacni ilbidhiqsi in indhaha la ysku qabto la kala qaado qadar la eg naftayda ha igu eegin oo hay wakiilane yacni adigu i ilaali adigu i ilaali wa aslix lii sha'nii kullah ilaahayow ii hagaaji sha'nii xaalkayga iyo umuurahayga ii hagaaji kullahu dhammaantii ii hagaaji laa ilaaha ilaa ant mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adoo qura ilaahayow in lagu caabudo ay xaq tahay xadiiskan saxaabiga soo wariyey waa abubakra nufayc ibnulxaaris saxaabiga la yidhaahdo wey waxaana lafdigiisu ahaa in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam dacawaatu lmakruubi allaahumma raxmataka arjuu ila aakhirihi qofka kurbaysana dhibaataysan ducooyinkiisu waa inuu yidhaahdo allaahumma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii tarfata cayn wa aslix lii sha'nii kullah laa ilaaha ilaa ant waa sidaas in la yidhaahdo weeye marka xadiisku wuxuu tilmaamayaa qofka kurbadu hayso ama dhibaatadu hayso ducadu ku ducaysanayo inay markaa sidaas tahay marka waa ducaau lmakruub weeye falaa takilnii ilaa nafsii bimacnaa naftayda hay salliminoo hay nabadgelinoo hayga tegin oo hay markaa hay odhan adigu istaber ee adigu ii ilaali umuurahaygoo dhanna ii islaaxi laa ilaaha ilaa anta tawxiid baa lagu khatimay xadiiska boqolyoafaryoabaatanlaa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin laa ilaaha ilaa anta mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane ilaahayow ilaahayow mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane laa ilaaha ilaa anta ay laa macbuuda bixaqin ilaa anta mid xaq lagu caabudaa ma jiro adiga mooyaane ilaahayow subxaanak adaa xumaan ka nasahan oo ka dheer ay tansiihan lak waa ku nasahayaa oo xumaan inaad ka hufantaan kugu ammaanaya innii kuntu min aldaalimiin anigu waxaan ka mid ahay kuwa xadgudbay ee daalimiinta abaan ka mid ahay xadiidkan saxaabiga soo wariyey waa sacdi bnu abi waqaas saxaabiga la yidhaahdo oo ka mid ahaa min alcasharati almubashariina biljanna ka mid ahaa lafdiga xadiidkana wuxuu ahaa dacwatu dinnuuni id dacaa biha wa huwa fii batni alxuuti laa ilaaha ila ant dinnuun waxaa loo jeedaa yuunus ibnu matta marka saaxib alxuut waa la yidhaahdaa dinnuunna waa la yidhaahdaa labaduba qur'aankay ugu soo arooreen wadannuuni id dahaba mukhaadiba marka magiciisana yuunusna waa la yidhahdaa marka yuunus kii kalluunka u saaxiibka saaxiibkaahaye bimacnaa nibirigu liqay waa yuunus weeye nebi yuunuse ducadiisii uu ku ducaystay isagoo caloosha nibiriga ku sugan waxay ahayd laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ducaduu sidaa ku ducaystay fa fainahu lan yadcuwa biha muslimun fii shayin qatu ila istujiiba lah qof muslimi ducadaa uu yuunus ku ducaystay kuma ducaysto in laga aqbala mooyaane yacni wax kasta oo qof muslimi ugu ducaysto ducadaas ilaahay waa ka aqbalaya siduu nebi yuunusba uga ajiibay uga aqbalay ayuu uga aqbalaya xadiiska hore makhrajka maynaan sheegin cidda soo saartay xadiiska maynaan sheegin waxaa soo wariyey xadiiskaas abi bakra allaahuma raxmataka arjuu abu daawuud iyo imaam axmed iyo nasaa'i fii camal yowm waleyla iyo bukhaari fi ladabi almufrad iyo xaakim ayaa intaba soo wariyeen sheekh albaanina waa taxsiininaya wuxuu odhanaya xadiisku waa xasan ayuu odhanaya culamo kaloo quweysayna waa jiraan xadiidkan dambe ee ku saabsan ee ducadii nebi yuunus ku saabsan xadiiska boqol labaatan ee saxaabigu waa sacdi bin abi waqaas soo wariyey waxaana xadiiska soo saaray tirmidi iyo xaakim ayaa soo saaray tirmidi iyo xaakim ayaa soo saaray xaakimna waa saxiixinayaa sheekh albaanina waa quweynaya marka xadiiskanna waxaa laga qaadanaya wakhtiga kurbada ruuxu inuu ku celceliyo laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin inay ka mid tahay ducooyinka qofka kurbaysani ku ducaysanaya inay ka mid tahay ducanimada sariix kuma aho kuma cadda waxay ka kooban tahay saddex arrin tawxiid iyo tansiih allah la nasahayo in allah la keliyeynaayo oo la waxidayo waxdaaniyadii loo qirayo inuu ilaahnimada iyo rabbinimada iyo khasaa'istiisoo dhan ilaahay la gaar yahay cidina ayna la wadaagin iyo tansiih allah la nasahayo oo loo tasbiixsanayo subxaanak iyo ictiraaf biulm qirasho dembi iyo dulmi la qiranayo inii kuntu min aaalimiin marka waaxidnimadii ilaahay maadaama loo qiray oo tawxiidkii la qiray inuu isagu keligii awoodda leeyahay inuu keligii khasaa'istiisa la gaar yahay yacnii rubuubiyada iyo cibaadada mutaysadkeedaba inuu ilaahay la gaar yaho cidi ayna la wadaagin asmaadiisa iyo sifaatkiisa inuu la gaar yahay ka awoodda lihina isaga uun yahay sidaa maadaama la qiro mar labaadka ceeb iyo nuqsaan ilaahay laga nasaho laga hufo laga dheereeyo bimacnaa lagu ammaano inuu ka dheer yahay mar saddexaadka dulmi la qirto oo la ictiraafo taqsiirka iyo dulmiga iyo gaabinta in khayrkii laga gaabiyey in waxa weeye markaa nooc markaa tacaddi ah lala yimi taana la qirto macno ahaan bay duca ka tahay saddexdaa marka la ysku laro waxay noqonaysaa aduunbaba iga dhaafi karee ilaahu dulmiga iga dhaaf dembiga iga dhaaf kurbada iga fayd marka waxa weeye waa ducaaun filmacnaa xagga macnaha ayay markaa duca ka noqonaysa waa yahay xadiiska boqoliyo shaniyo labaatan wuxuu sheegayaa in lagu ducaysanayo wakhtiga kurbada in la yidhaahdo allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay'a allaahu ilaahay allaahu ilaahay waa tawkiid rabbii waa rabbigay khabarkii wuxuu noqonayaa rabbii rabbii baa khabarku noqonaya laa ushriku bihi shay'a waxba ilaahay ugu shariig yeeli maayo waxaan la wadaajinayaa ma jiro ee isaga ayaan u gaar yeelayaa waxa uu la gaarkayahoo dhan ilaahay baan u gaar yeelayaa keligiina waa caabudayaa wax shirkiya la iman maayo xadiidkan boqol iyo iyo shan labaatan saxaabiga soo wariyey waa asmaa binti cumays asmaa binti cumays ayaa soo warisay marka wakhtiga kurbada yacni sidaa in la yidhaahdo ayaa xadiidkani sheegayaa saxaabo kaloo laga soo wariyey waa jiraan lafdiga xadiisku wuxuu ahaa xadiiska asmaa binti cumays alaa ucallimuki kalimaatin taquuluhunna cinda alkarbi ma ku baraabaa nebiga ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam kelmado aad tidhaahdo marka kurbada iyo dhibaatada aad tidhaahdo ma ku baraa allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay'a marka waxaa weeye sidaas tacliim ahaan baa nebigu u baray calayhi asalaatu wasalaam xadiiskana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmed iyo ibnu maajah abu daawuud iyo imaam axmed iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey saxaabo kale waa laga soo wariyey oo thawbaan waxaa laga soo wariyey inuu ficil ahaan nebigu sala allahu aleyh wasalam sidan ugu ducaysan jiray markuu wax ka argagaxo kaana idaa raacahu shayun qaala allaahu allaahu rabbii laa shariika lah yani waxaa soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey can thawbaan saxaabiga ilahi ku soo wariyey mid kaleoo la mida waxaa laga soo wariyey caaisha ayaa laga soo wariyey abaraani baana awsadka ku soo wariyey axaadiistaa dhammaantood waxay tilmaamayaan wakhtiga argagaxa ama dhibaatada in waxa weeye eh, lagu ducaysto ducadaas lagu ducaysto yani ducadaa in lagu ducaysto ayaa markaa u tilmaamaya nidaa haddii loo fasiro waxay noqonaysaa in la yidhaahdo allaahu allaahu ay yaa allaahu yaa allaah ilaahayow ilaahayow yani saas la yidhahdo rabbii laa ushriku bihi shaya laakiin wejiga waxa fiican sida hore waa in waxaweye mubtade laga dhigo allaahu allaahuna markaa mar labaad markii la sheegayna tawkiid in laga dhigo la adkaynayo rabbiina lagaga khabrayo marka tawxiid baad arkaysaa in ducooyinkii kurbadu ay ku jirto xikmada ku jirta maxay tahay in waxa weeye wakhtiyada kurbada in tawxiid lagu celceliyo ama tawxiid la yidhaahdo oo duca sariixa ay ku yar tahay hadda inta inoo qoran yani waxa weeye qirashada la qiranaayo ilaahay tawxiidkiisa la qirayo awoodda inuu isagu leeyahay keligii la qiraayo waxay noqonaysaa cid iga qaadi kartaa kurbadaa ma jirto adiga mooyaane min xaysu almacnaa ayay waxay noqonaysaa ilaahow dhibaatadaa cid iga qaadi kartaa ma jirto adiga mooyaane marka sidaasay waxa weeye xagga macnaha ay ka noqonaysaa ducaa'i ka noqonaysa qiristaa tawxiidka la qirayana waxaa markaa ku jira in waxa weeye dimni ahaan laga tilmaamayo kurbada cid kale iga faydi kari mayso aduunba iga faydi kare ilaahu iga faydi ilaahu iga faydi dadka qaarkood marka kurbadiyo dhibaatadu ay jirto waxay u cararaan daday awliye u aaminsan yihiin bay xaggooda u irkadaan markaasayaan sheikh hebelow weli hebelow yani markaasaa waxay yani u baaqayaan oo ay baryayaan amwaad dhimatay ayay baryayaanoo u habar wacanayaan saxduna waxay ahayd xagga ilaahay inay u qayshadaan ilaahay inay baryaan ilaahay inay baryaan qof isaguba dhintay dee wuxuu u awoodi karaa ma jiro wuxuu u samayn karaana ma jiro yeedhmada iyo waxa markaa baaqashada uu u baaqanaye u yeedhaaye uu leeyahay kurbada iga faydna kama faydi karo mana ogaba inuu u baaqday oo u yeedhay ya marka halkay ahayd ilaahay in la baryo oo xagga ilaahay loo argagaxo fafiruu ila allaah ya ayaa marka waxaa loo argagaxaya loo cararaya yani cid waxa weeye makhluuqa oo weliba dhimatay ayaa loo cararaya oo aan ka warqabin cidda u yeedhanaysa iyo cidda u baaqaysa midnaba aan ogeyn waxay u qaban karaanna aynay jirin waxay u qaban karaanna aynay jirin ilaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen marka dhibaatadu ay weynaato dhibaato weyn ay kugu dhacdo ilaahay ha baryine weli hebel bari ay yidhahdeen alweliyu asracu ijaabatan min allah ilaa qaarkood ay yidhaahdeen meelaha qaarkoodna ayba ku qoreen weligu xagga ducaa aqbalka waa ka degdeg badan yahay aqbalaadda ducada ilaahay aqbalayo ta weligaa degdeg badan ya qisooyinka sheegan ay ka mid taha ay leeyihiin laba nin baa baddi ku kacday oo sigtay markaasaa mid yidhi yaa allaah ilaahayow markaasaa baddi liqda kii kalea yidhi cabdulqaadirow markaasaa sidaa inta loo qaaday ayaa berriga saa loo dhigay bay yidhahdeen kii ilaahay ou yidhi oo allah baryayeyna baddi baa liqday bay yidhahdeen kii kalena waxa waa la badbaadiyey waxay ku dhiseen warka ay yidhaahdeen alweliyu asracu ijaabatan min allah warkaasay ku dul dhiseen haddayba dhacdo markaysaga in la badbaadiyo yani waxa wey waa arrin shaytaani ah ya shaydaanku qofka gaalnimada markuu ku jiro oo ilaahay u shariig yeelayo waa u adeegaa rabbana istamtaca bacduna bibacdin wabalagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha ila maa shaaa allah ya waxa dhacdo dadka qaarkood shayaadiintu inay qaadaan laakiin waxa sharti ah in waxa weye ilaahay aynay xusin intaas waxaana laga yaabaa waxyaale shirkiyaad iyo wax la mid ah inay ku shartinayaan markay qaadayaan shayaadiintaas markaa sidan baa dhacday xukun sharciya laguma dhisi karo inay bannaantahay lagama qaadan karo ya waayo yani masaa'isha sharciga ah adila sharciya loo deliishadaa ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi laakiin sidan baa la sameeyo sidan baa dhacday yani xukun sharciga laga qaadan maayo daliilna kuma jiro daliilna kuma jiro xadiiskan uma deliil aha in magaca allah lagu celceliyo oo dikri laga dhigto dadka qaarkood laa ilaaha ila allahu inay ku celceliyaan waxay ku beddesheen allah allah inay ku celceliyaan markaasaa waxay yidhahdeen laa ilaaha ila allah waa dikru alcaamma waa dadweynaha dikrigooda ay ilaahay ku xusaan allah allah allah allah allah allah allah allah in lagu celceliyaana waxay ku leeyihin waa dikru lkhaasa oo dadka xulka ah ee gaarka ah ya ee fudalada ah xuskooda ilaahay xusaan huwa huwa huwa in lagu celceliyaana waxay ku leeyihin waa dikru khaasati lkhaasa marka loo yeedhanaya waxa laodhanaya yahu yahu yahu yahu yahu saasaa laodhanaya ku waa yahuwa yahuwa yahuwa marka la isku taago wowga waa reebmaya yahu buu noqonaya hadda maaragta waxyaalaha caynkaasi kuma soo aroorin nusuusta waa soo arooray erayga allaah qul illaah oo jawaabu su'aal ah laakiin asu'aalu mucaadun fi ljawaab ya yani marka leeya qul illaahu allah dheh bimacnaa allahu anzal ilaahay baa soo dejiyey allahu khalaq ilaahay baa abuuray yani waxa la weydiinayey jawaabteeda maadaamay jawaab dhacday shayga la weydiinayey ayaa laga qaadanayaa khabarnimadii oo faa'iidadii ku sugantay wasu'aalu mucaadu fi ljawaab waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma wa fii jawaabi kayfa zaydun quldanif fazaydun istughniya canhu id curif waa kay ibnu maalik odhanaya marka qaacidu waxay tahay waxadfu maa yuclamu jaa'izun maxaa laga ogaaday waxaa laga ogaaday min asu'aal ya qaacidaduna waa tan ah asu'aalu mucaadun fi ljawaab marka daliil uma aha in lafdigan oo keliya ilahay lagu xusayo oo lagu celcelinayo xadiiskan iyo xadiis kale waa kusoo aroortay laba goor laakiin ka badan daliil looma hayo ka badan daliil looma hayo laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allaahu allah xadiiskii muslim saxiixa ku soo riwaayo kale waxaa ku soo aroortay laa taquumu saacatu xataa laa yuqaala fi lardi laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah marka nebiga sala allahu aleyh wasalam dikriyadu ilaahay ku xusi jiray waxay ahaayeen jumal mufiida subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar laa xawla walaa quwata ila billah wahaluma jara waxay ahaayeen yani markaa kalaam mufiida ayuu ilaahay ku xusi jiray saas aawadeed in la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu ha lagu bedesho allah allah in markaa ilaahay lagu xuso waa arrin markaa qalada aan sax ahayn waxaa la soo naqliyaa sufyadii waaweynayd nin ka mida ayaa waxaa lagu yidhi maxaad markaa laa ilaaha ila allah u odhan weyday yaad allah allah keliya ugu celcelinayse allah allah keliya maxaad ugu celcelinayse dee jawaab buu ku jawaabay uu leeyahay waxaan is leeyahay allaah qalbigaaga ha ku sugnaato naxwa haada cibaaro saasoo kalea markaasaa ciddii aasha weydiinaysa waxay ku tidhi war jawaab ka xoog badan baan kaa rabaa dabeedna wuxuu ku jawaabay jawaabtii dhabta ahayd isaga cindigiis wuxuu ihi akhaafa an amuuta bayna anafyi waaliihbaat waxaan ka baqayaa nafyigii isbaatka dhexdooda inaan ku dhinto markaan laa ilaaha idhaahdo intaanan ila allaahu gaadhin inaan dhinto nafbaxaan ka baqayaa ya yani wuxuu leeyahay haddaan halkaa ku dhintana khatar weeyi dee inaan gaalnimo ku dhintay bay markaa eh, u eg tahay laakiin sax maaha warkaas eh, hadduu qofku niyeeyo inuu yidhahdo laa ilaaha ila allah ayba dhacdo laa ilaaha markuu yidhaahdo inuu nafbaxo hadday dhacdo ou odhan kari waayo inta kale inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawaa nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyo hadduu laa ilaaha ila allahu oo dhammaystiran inuu yidhaahdo uu niyeeyey waxay noqonaysaa laa ilaaha ila allaahu inuu ku dhintay taasaa u sugnaanaysa ta kale nebigu wuxuu ina amray sala allahu aleyh wasalam dadka dhimanaya in loo laqimo laa ilaaha ila allah laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah ma arrin ay dhici karto inuu ku khaatimo xumaysto ayuu nebigu inagu leeyahay u laqima maya xaasha wakalla sax maa marka dikriga ugu fadliga badani waa laa ilaaha ila allah in la farabadsado weeye oo lagu dadaalo baabka lix iyo soddonaad ducaau liqaa'i alcaduwi wadi sultaan cadowga kulanka lala kulmaya ducadiisa iyo cidda madaxnimo u saaxiibka ah kulanka lala kulmaya ducadooda yacnii madaxu ka baqaayo hadduu la kulmo ama cadow la kulmayo inuu ducadan ku ducaysto xadiiska wuxuu odhanaya allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wa nacuudu bika min shuruurihim allaahumma ilaahayow innaa najcaluka waxaanu kaa yeelaynaa fii nuxuurihim yacnii dhuumahoodaannu kaa yeelaynaa yaa naxrigu halkaa dhuunta ee wax laga gowraco dhuuntoodaannu kaa yeelaynaa bimacnaa adaanu kugu gudbaynaayo ilaahu naga xijaab oo sharkooda naga daafac wanacuudu bika waa kaa magan gelaynaa min shuruurihim shararkooda iyo dhibaatooyinkoodana waa kaa magan gelaynaa shararkoodana waa kaa magan gelaynaa xadiiska saxaabiga soo wariyey waa abuu muusa alashcari magiciisana waxaa laodhan jiray cabdulaahi ibnu qays ayaa la odhan jiray lafdiga xadiisku wuxuu ahaa kaana idaa khaafa qawman rasuulku wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam hadduu qolo ka baqo qaala mid yidhaahduu ahaa allaahumma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim yacni sidaas ayuu nebigu odhan jiray sala allahu alayhi wasalam yacni sidaasuu odhan jiray xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixinayaa sheekh albaani laftiisuna xadiiska waa quweynayaa marka wuxuu tilmaamayaa marka cadow lala kulmaayo ama cid madaxnimo u saaxiib oo laga baqayo sharkooda marka lala kulmayo in sidan lagu ducaysto naxriga maxaa loo soo gaar yeelay allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim maxaa loo soo gaar yeelay marka cid lala dagaalamayo dee waa la qaabilaa marka meelaha layska abaarana waxaa ka mida in dhuuntaa dee layska geliyo waranka meelaha dhimashadu ka dhowdahay ka midta kaannahu in markaa leeyahay ilaahu cadowga naga gudbanow naga xijaab oo waxa weeye marka sharkiisa naga kaafi ama dilba yani markaa macnuusaa u dhacay yani dil kuma sariix aha laakiin macnahaan wuu aqbali karaa yani waxa weyaan eh, naga sharkooda naga xijaab oo naga teed oo mid nagaga gudban oo sharkooda aanuna soo gaadhin ilaahw ka yeel ayaa macnuhu dhacaya waa magangal ilaahay la magangelay xadiiska boqol iyo toddobiyo labaatan isna wuxuu sheegayaa in la odhanayo wakhtiga kurbada allaahumma anta cadudii ilaahayow anta cadudii waxaa tahay yacni cududaydii waxaa loo jeedaa kaan ku tiirsanaaye kaalmaysanayaa tahay adaan ku cuskanayaa cadudii bimacnaa muctamadii kaan cuskanayay ayaa tahay ama kii ii kaalmaynayaa tahay oo i garab siinaayey wa anta nasiirii adigu waxaa tahay kii ii hiilinayaa tahay bika axuul waxaa inoo qoran bika ajuul laakiin waxa weeye waxaa loo soo wariyey oo masaadirtu ay markaa qorayaan haalibkoodu eh, eh, axuul bay qorayaan bilxaa master master naadir ahoo ajuul qoraya waan arkay laakiin kutubaha muctamadkahi waxay qorayaan axuul shuraaxda kitaabka sharaxdayna dhammaantood waxay mareen axuul xataa musanifka kitaabka qoray kitaabka shiikha qoray eh, sharaxa weyne kitaabka uu ku sharxaayo wuxuu markaa qorayaa axuul buu qorayaa markaa saas aawadeed halkaas jiim ma aha sida saxan waa axuul weeye bika axuul adigaan kugu dhaqdhaqaaqayaa yacni marka adiga kaalmadaada ayaan ku dhaqdhaqaaqayaa ama adiga kaalmadaada ayaan markaa ku xeeladaysanaya min alxawl laga keenay marka xaala bimacnaa taxaraka waa loo isticmaalaa marka bika axuul waxay noqonaysaa ataxarak kaalmadan ku kaalmaysanayaan ku dhaqdhaqaaqayaa ama ku xeeladaysanayaa bika axuul ay bika ataxarak wa bika asuul adiga kaalmadan ku kaalmaysanayo ayaan cadow ku weerarayaa ayaan cadow ku weerarayaa hmm, saala yasuulu sawlan waa weerarki weeye saas aawadeed ruuxa markaa naftaada kuugu yimaada waxaa la yidhaha alsayaal ama asaa'il asaa'il waa horarka ku soo weeraray ee naftaada kuugu yimi waxaa la yahay asaa'il wa bika asuul ay axmilu cala alcaduw cadowga waxaan u weerarayaa adiga markaa waxaway kaalmadaadaan ku weerarayaa ama saabiye laga dhigo adiga dartaa ayaan u weerarayaa wa bika uqaatil adiga kaalmadaada ayaan ku dirirayaa ku dagaalamaya cadowga kula dagaalamaya xadiidkan waa min xadiisi anas ibni maalik weeye awalkiisuna wuxuu ahaa in rasuulku sala allahu aleyh wasalama kaana idaa hazaa qaal allaahumma anta cadudii ilaa aakhirih yacni saasuu odhan jiray markuu nebigu duulo ama cid markaa la dagaalamayo gaalada la dagaalamayo wuxuu odhan jiray allaahumma anta cadudii wa anta nasiirii bika axuul wa bika asuul wa bika uqaatil ayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam odhan jiray marka waxaa laga qaadanayaa wakhtiyada cadowiyada lala kulmo ama cadowga laga baqayo in sidan lagu ducaysto ayaa laga qaadanaya xadiiska waxaa soo wariyay abu cawaana ayaa ku soo wariyey mustakhrajkiisa saxiix muslim uu ku soo saaray kusoo takhriijiyey ayuu ku soo wariyey waxaa kaloo soo wariyey abu dawuud iyo tirmidi iyo imaam axmed iyo ibnu xibbaan ayaa markaas soo wariyey iyo diya almaqdasi tirmidina waa taxsiiniyey abu cawaana waa saxiixinaya culamo kalena waa saxiixiyeen sheekh albaanina waa saxiixinaya marka waa duco ilaahay la kaalmo weydiisanaayo yacni wakhtiga cadowga lala kulmana lagu ducaysanayo waxaa la ictiraafayaa cidda gargaaraysa cidda kaalmaynaysa cidda kaalmaysadkiisa lagu dhaqdhaqaaqaya inuu allah yahay inuu allah yahay waxaad arkaysaa dhammaan ducooyinka wakhtiga ama la baqayo ama wakhtiga marka waxawan kurbadu jirto ama wakhtiga cadowya laga baqayo yacni waxaa la odhanaya un allah allah ama wax la sheegaya un tawxiid ama wax la macnaa ama baryo ilaahay la baryayo lama odhan awliye xaggeed u irkada oo wiyaaca ya ama awliye barya ama waxa weeye markaa eh, wax la mida markaa lama odhan in xagga ilaahay loo argagaxo ayaa markaa laga qaadanayaa ka waxa weeye markaa wax walbana daafici karaa wax walba baajin karaa awood kasta lihina waa allah xadiiska eh, wakhtiga kurbada waxaa la odhanayaa oo nebi maxamedna yidhi calayhi asalaatu wasalaam xasbuna allaah wa nicma alwakiil xasbuna allah kaafiga yagu waa allaahu allah baana kaafinaya wa nicma alwakiil ku la tala saarto ayuu u wanaagsanaaday ay huwa ilaahay cid la tala saarto ilaahay baa u wanaagsan xadiidkan waa min xadiisi cabdillaahi bni cabaas bukhaari baana saxiixa ku soo wariyey cabdullahi bni cabbaas wuxuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil qaalaha ibraahiimu xiina ulqiya fi nnaar hadalkaas xasbuna allah wa nicma alwakiil nebi ibraahim baa yidhi calayhi asalaatu wasalaam markii dabka lagu tuuro gaaladu dabka ku rideen ayuu yidhi xasbuna allah wa nicma alwakiil wa qaalahaa muxammadun nebi muxamedna calayhi asalaatu wasalaam waa yidhi cabdullahi bnu cabaas baa sidaa odhanaya aayaddii suuratu eh, aali cimraanna waa laynoogu sheegay aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaanahum wa qaaluu xasbuna allah wa nicma alwakiil ilaahay wuxuu inoo sheegay muminiintu inay saa odhanayaan ahluliimaanku marka ahluliimaanka sidaa yidhi nebi maxamed baa ugu horreeyey calayhi salaatu wasalaam saxaabadii nebiguna waa la yidhaahdeen ilaahay dhibaatadii waa ka badbaadiyey fainqalabuu binicmati min allahi wafadlin lam yamsashum suu'un waattabacuu ridwaana allah wallahu duu fadlin cadiim marka waxaa laga qaadanayaa xasbuna allah wa alwakiil ciddii tidhaahda inuu ilaahay ka kaafinayo sharka iyo berada uu ka baqaayo iyo cadowga uu ka baqaayo inuu ilaahay ka kaafinayo marka wakhtiyada shadaa'idda insaa la yidhahdaa laga qaadanaya ee dhibaatooyinku jiraan insaa la yidhahdaa laga qaadanaya waana tawxiid xasbuna allah kaafigayagu waa allah oo quraa noo kaafi ah ya xasri baa ku sugan siduu xasrigu u sugan yahay wuxuu ku sugan yahay khabarkaa la hormariyey oo labaduba waa macrife maxaa loo odhanayaa khabarkaa la hormariyey maa la yidhaahdo xasbuna xasbu ayaa mubtadiya maa la yidhaahdo jawaabteedu waxay tahay ahlucilmigu waxay yidhaahdaan hadday laba macrifo kulmaan laba macrifo hadday kulmaan midna mubtade yahay midna khabar yahay labada ka macrifanimada badan baa mubtadaha laga dhigayaa ka laga macrifada badan yahayna khabarkaa laga dhigaya marka allahu acrafu almacaarif allah baa macrifo badan marka mubtadihi wuxuu noqonayaa allah ya marka allahu xasbuna halkii la odhan lahaa lama odhane xasbuna allah baa la yidhi waxay ka dhigan tahay allah baana kaafinaya cidna kaafinaysoo kale ma jirtaan allah ahayn wa nicma alwakiil kulla tala saartana ilaahay baa u wanaagsanaaday xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari ayaa saxiixiisa ku soo wariyey xasbiga iyo kifaayadana ilaahay baa la gaaro cidi lama wadaagto ducaau man khaafa dulma asultaan laba asar buu inoo soo arooriyey oo xoogaa yaro dheer marka in sha allah iska joojinayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuubu ilayk